بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى fii baabi ma yustaxabu an yaquulahu cinda aljimaac wuxuu ku saabsan yahay maa yustaxab waxa la sunneeye ee wanaagsan an yaquulahu inuu ku hadlo ah cinda aljimaaci jimaaca agtiisa yani waa aadaabta iyo sunnada jimaaca oo qofka hadduu reerkiisii xalaashaha u galmoonayo ilaahay u xalaaleeyey inay umuurtiisa noqoto uun mujaradu shahwe iyo khariisada shahwada inuu guto un inaynan ka noqonine aadaabtii sharciga inuu ilaaliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ka magangalo shaydaan iyo shartiisa marka aadaab bay leedahay shareecadeennana waa shareeca shaamila wax walbaba way ka hadashay waddo walba oo qofka uu u baahan yahay oo wanaagsanna waa ku hanuunisay lilatii hiya aqwam ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam hadba khaslada ugu toosan ooguna wanaagsan iyo xaaladda iyo dariiqa ugu fiican buu kuu hanuunaya sharcigu min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waaalih wasalam marka wax laga tagay ma jirto oo aan loo helaynin aadaabtii loo baahnaa iyo nadaamkii loo baahnaa jimaacii ayaa waxaa loo jideeyey aadaab iyo sunan nawaahi iyo mawaanicna waa leeyahay iyo muxaramaad aan la ogolayn in loola imaado qaabka jimaaca marka in la mariyo shay walba waddadiisi baa la rabaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa isxaaq bnu ibraahiim walafdu liyaxyaa qaala waxay yidhaahdeen ahbaranaa jariir ibnu cabdilxamiid dabbi can mansuurin ibni muctamirin can saalimin can quraybin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi ibn cabdimualib alhaashimiy ibn cami rasuuli illaah sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu ibn cabaas qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi low anna axadakum axadkiin idaa araada markuu doono an yaatiya ahlahu reerkiisa inuu u galmoodo qaala uu yidhaahdo low qaala hadduu dhaho bismi illaah bismi illaahi u jaamic magacii ilaahay anoo cuskanaya oo ictimaadaya ayaan ficilkan iyo dhaqankan iyo shaygan xalaashaa la imaanaya kadibna yidhahda allahuma jannibna shaydaan ilaahu shaydaan naga dheereeyo yuunan nana wadaagin jimaaca liannahu yushaariku fi ljimaac washaarikun fi lamwaali waalawlaad asagaa wadka waxyaalaha lagu salliday ee loo sahalay bay ka mid tahay qofkii qaflo ku dhacdo oo qaadan waaya xirsixidhkii iyo xifdintii shareecada qaadan waayo shaydaanku wuu la jimaaci oo wuu la cuni oo wuu la cabi oo wuu la saaxan bala yajri ibni aadam min majra dami meel uu kaaga baxaya ma jirto salaaddii baa lagaga baxsanlayaa shaydaan ilahay la hortaagnaa subxaanahu wa tacaala marka in ilaahay laga magan galo ayaa looga badbaaday bismillahi baa ku filan iyo ducadaas kaydkiisa waa daciif shaydaan ina kayda shaydaani kaana daciifa allaahuma jannibna ashaytaan shaydaanka ilaahu naga dheeree oo shaqadan bayuu naga gelin wajannib ishaydaana shaydaan ka fogee maa awlaadda aad rasaqtana nuu arsuqay wixii ilmood nuu arsuqdoo ka dhashaa natiijata aljimaac ka dambeeyana ilaahu shaydaan ka fogee qofkii hadduu yidhaahdo fa innahu qofkaasi in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda ama inahu shaaniya in baynahumaa haddii labadii isqabtay dhaxdooda ilaahay uu qadaro waladun ilmo fii dalika aljimaac jimaaca hadduu ilmo ilaahay u gunto lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibaayo abadan weligiis shaydaan dhibi mahayo shaydaan dhibi mahayo waksadiisa shaydaanka iyo naqsigiisa maa min mawluudin ilaa nakasahu shaydaan ilaa maryam wabnaha maryama binti cimraan iyo wiilkeedii ciise mooyeene buu nabigu yidhi calayh salaam ilmo kastaoo dhasha shaydaan baa ayaa turqaaya oo mudaya oo ka dhawaaqjiraya oo ka jaqaaqsinaya iqra'uu in shi'tum wa uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani alrajiim marka laakiin bismillaahi iyo ducadan qofkii la imaado shaydaanka ilmaha hadduu xataa wax ku taabsiiyo lam yaduruu taabashadiisaas waxmaba dhimayso ciise iyo hooyadiis maba taaban karaba laakiin qofkii xirsi xidhana taabashadiisa waxba ma noqonayso waxba u noqon mahayo tafsiir weeyaan riwaayada iyo dalaalka iyo baadinnimadu ilaahay ka ilaalina waa la yidhi taa macnaheeduna ma aha in ilmihii macsuum uu noqonoo shaydaan iyo waswasadiisii iyo dunuubtii oo dhanba uu macsuum ka noqon ma jirta taas bale waxaa la arkay ambiyadii ilaahay iyo saalixiintii duriyadoodii oo afsaqu naas ama fusaqa iyo kufaraan noqday waa la arkay marka saas darteed culimmadu waxay leeyihiin meeshan waa sabab haddaad bismillaahi tiraahdo ducadana akhrisato sababa wiqaaya waa sababtii maa lagu badbaadin lahaa laakiin sabab waxay u baahan tahay cadamu wujuudi maanic inuuna maanic meeshaa jirin haddii sababtii la helo laakiin maanic meesha uu imaado sababtaa iyadu saameyn ma laha sababin mana sababta iyada waa ka nabiga leh calayhi salaatu wasalaam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra firadu ku dhashay ilmo kasta oo mawluudoo dhalanaya kadib maxaa imaanaya fitradii ayadaheed wax maanica oo sarfiya fa abawaahu yuhawidaanihi oo yunasaraanihi oo yumajisaanihi waa ka nabiga calayh salaam markii uu aayaddii qur-aankeed bee qur-aanka ka horreeyey yusiikum ullahu fii awlaadikum lidakari milu xadi munhayayn ilmaha inuu waalidkiis uu dhaxlo waa sabab min asbaabilirti ka mid ah nasabkii laakiin haddana haddii la helo maanic inuu qaatil noqdo wax dilo ama u ixtilaafudiin ay timaado ama riqi addoonnimo ay timaado wujuudu maanic waxay anfinaysaa sababtii sababul irtigeed marka arrintun waa asbaab laakiin maca wujuudi ilmaanic si loo jamciya arrimahaas ayaa la leeyahay laa shaka marka inuu barakatu bismi illaah iyo ducada ayadaa barakadeedu inaynu meel cidlaa dhacaynin calalaqal waxaa weeye jaanib weyn oo imnihii wanaaggiisa ayaad heshay oo xasilisay inta kalena waxay u baahan tahay in mawaanicdii iyo wixii diidaya hor istaagi lahaa laga gaashaanto laga taxadaro qaala waxadaanaa muxamadun ibnu muhana alcanazi abu muusa wibnu bashaar muxamed ibnu bashaar bin daar qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfarin hundar qaala xadaanaa shucbat ibnu xajaaj alwaasidi abu bisaaq xadaana ibnu numayr maxamed bn cabdilaahi bni numayr qaala xadaana abi cabdulahi bni numayrin xaw xadaana cabdu bnu xumaydin ahbarana cabdurasaaq bn hamaam asancaani jamiican can ithawriy bay ka wariyeen jamiican tawadartaa waa aabbahaas cabdulahi bnu numayr iyo ibnanka la yidhaahdo shucbnimankaa weeyaan ayib cabdirasaaq iyo jamiican can ithawriy sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri amiiru lmuminiina fi lxadiid alkuufi kilaahumaa can mansuur ibni muctamir bay ka wariyeen kilaahumaadaas waxaa weeyaan fawli iyo ninkan yidhahdo shucba maan u marinaya laba mutaabacaa jirta ileene laba mutaabacaa jirta marka hore wuxuu kusoo yidhi moxamed muhana bashaar moxamed binu jacfar shucba kaa waa dariiqa koobaad wey dariiqa labaadna waa thawri sufyaan athawri dariiqiisa kilaahumaa can mansuur markaa kuwan kale axaadana waa ismutaabacinayaan can mansuurin mansuur ibni muctamirin bimacnaa xadiidi jariir marka jariir bin cabdilxamiid ilmabi sanadkaa hore mansuur ardaydiisaas mutaabacaynayso kayra ana shucbata laysa fii xadiiihi kuma sugna dikru bismi illaah bismi illaahi sheegiddeeda wa riwaayati cabdirazaq can athawri bismi illaahi waa ku sugan wa riwaayati ibnu numayr maxamed bin cabdillahi isaguna qaala mansuur riwaayadiisa uraahu qaala bismi illaah uraahu buu geliyey oo ma jasminina shaki buu geliyey bismillahi iyaduna waxaa weeyaan iyaduna muhim weeye hadda bismi illaahi keligeedba waxaa soo wadagelaya jamiica asmaa'illahi alxusnaa asmaadii ilaahay oo dhan ayaad ictimaadeen bismi illaahi laa yaduru maca ismi shay magac ilaahay maciisana wax ku dhibaya ma jirto lanna mufradun mudaafu yufiid alcumuum bismi illaah mufradun mudaaf waay baabu jawaazi jamaacihi imraatahu wuxuu ku saabsan yahay jawaazu jimaacihi qofka inuu jimaaco way bannaan imra'atahu xaaskiisa fii quburihaa qubulkeeda iyo farjiga min qudaamiha xaggan horena waa kaga tegi karaa wa min waraa'iha gadaalla waan oga tegi karaa min hayri tacarudin isagoon u dhowaanaynin lidubri dabada marka yani jimaaca waxaa shardi oo maarmaana in la ilaaliyo maalka ilmaha uu maxalka taranka halkaasaa rabaa in uun ee ilmaha uu ka imaado ilmaha uu ka aqaloolgalo halkaa unbaa la weerari kara la ateegi karaa ama la jimaaci karaa ku sugnaato ama ha taagnaata ama ha fadhido ama ha foorarato ama sii jeedo ama soo jeedo waxay ahaataba kullu hada xalaal waa xalaal waa bannaanta waa zawjadiisii waa xaaskiisii ilaa calaa aswaajikum wamaa malakat aymaanukum isoo geli laak jimaaca asaga ah waxaa la rabaa in aadaabtiisa la ilaaliyo gadaasha waxaa laga wadaa waa meesha aan ahayn xuddi tarinka aan ahayn ee dubada ah taasaa la ogola loo dhowaado taa ma bannaana qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlani wa abu bakr bn abi shaybata wa camru naaqid ibnu bukayr walafdu liabi bakr qaaluu xadaanaa sufyaan thawri can ibni munkadir moxamed ibnu munkadir samica jaabiran buu maqlay muxamedkaasna yaquulu jaabiroo leh kaanat alyahuud nimankaa reer yahuudeed waxay ahaayeen calayhim lacaa'in ullah taquulu waxay dhihi jirteen yahuud idaa ata rajulu ninku hadduu u galmooday imra'atahu xaaskiisa min duburihaa dhinaca dambe fii qubulihaase qubulkii iyo farjigiibuuse ka jimaacay iyadoo sii jeeddo gadaalgadaal buu oga imaaday macnaha waa saas kaana alwaladu ilmahaas wuxuu noqoni axwala ilma indhawiirsha leh axwal midka indhaha maaratay kala qallooca ayuu noqon bay leeyihin haddii ilmaha gadaal looga tago ee hooyadiis yani islaanteeda gadaal looga tago gadaasha marka wuxuu ka wadaa farjigii wey laakiin sii jeed baa loogu tegey ka wadaa fa nazalad soo degtay takdiiban likalaamihim wa qowlihim iddicaa'ihim warkooda ayagoo la bayninayo qowluhu tacaala nisaa'ukum xarfun lakum haweenkiinna waa xarfi iyo beer ayay idinkiin yihiin faatuu u galmooda u taga xarfakum beertiinnii annaa shitu meeshaad rabtaan marka maxalulxarfi meeshaad wax ka soo baxaan ee ilmuhu uu ka imaado ee wixii lagu dhiijiye lagu dhacaana uu ka guntabo waxa weeyaan farjiga weeyaan annaa shitu marka waxaad ogaatay in aan loola jeedin labadaasi meel midkaas rabta ma aha ee waxaa weeyaan haddii xarfigii ay tahay waxaad u tegayso iyo meeshii beertu ay ka imaanaysay markaa waxaa kuu bannaan annaha shiitum muqbiratan mudbiratan wagayri dalik iyadoo sii jeeda iyadoo soo jeeda intaba waad u tegi kartaan bishar waa inuu yahay maxalulxarfi meesha zarciga iyo abuurka uu ka abuurma ilmuhu waa farjir weeyaan walaysa duruur dabada maaha aayaddaasa marka lagu inkiray lagu diiday marka horeba isla waxay ahayd waxay iska dhaheen una xujo iyo daliil midna ayna u haynin baheen wax suldaana iyo xujo ay u hayeen ma jirin ah, jura ilahay bay ku dhiiradeen subxaana wa tacaala ilahna waa fadeexeeyey waxadaana muxamed bnu rumxin qaala ahbarana leyt bnu sacdin can ibn haadi muxamed ibnu yaziid bn haadi can abi xaazim salamta bnu diinaarin acraj can muxamed bni munkadirin can jaabir bni cabdilaahi bni camr bni xaraaq radwaan llaahi calayhim radia allahu canhumaa jaabir iyo aabihiis weeyaan cabdulahi bn camar hadde waa ninkii qiimaha badnaad cabdulaahi jaabir bn cabdillahi bn camar bn xaraam cabdulaahi saxaabi istushhida yowma uxud ah, istushhida yowma uxud maalinta uxud buu shahiiday oo dadkuu shahiiday buu ahaa dhiban badan buu ahaa khasraji buu ahaa reer khasraj ciidankii qowskii cabdullaahi bnu ubay bnu salow ayuu ahaayo markuu makiidadii iyo khayaamadii iyo dabarjebinta xumeed uu ku taliyey cabdulaahi bin ubay binu salool rasu lmunaafiqiin oo ciidankii muslimiintii gaaladii oo isku soo baxay buu saddex boqol la soo noqday oo yidhi low naclamu qitaalan latabacnaakum meesha dagaal kama jiro oo taladaana baa la qaadan waayo oo dagaal meesha kama jiro waa la hadlay si walba oo la hadlay qaatiluu fii sabiililah waidfaacu war ma ilaahay dartii u dagaalama ama difaacan magaaladainaan difaacano oo xurmaadkeenni iyo reeraheenni iyo iyo beeraheenni cadowan soo duuray aan difaac mushtarak qadiyad wadaniya ama qadiya islaamiya madu ku dagaalama labada waa diid ka soo dhaqa ninkii la hadlaayay bu cabdullahi bin camr saxaabiga jaliilka ayib markuu jaabir oo nabiga calayh salaam u arkay jaabir oo isgadaya oo walbahaarsan wuxuu yidhi maxaa waxbaa isgadin buu yidhi in allaha takallama abaaka kifaaxa ah, ilaahay toos aabbaha toos buu ola hadlay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana yahuuda reer yahuud kaanat taquulu waxay dhihi jirtay idaa utiyat ilmar'atu haddii naagta loo galmoodo min duburiha gadaal looga tago fii qubuliha laakiin farjiga uu yahay waxa la galayo uma xamalad ay uurowda kaana waladuha ilmaheedii wuxuu noqon axwala mid indho qallacsan indho wareejiya qaala fa unsilad waxaa la soo dejiyey nisaa'ukum xarqun lakum beertiini wey haddaad beer leedahay beertaada dhinacaas hortaad oga imaan ama xagga wabiga ka soo gelaya salabka ama xagga kore ee daad ka imaan ama wado kalaa iska meesha istabeertii ada ujeeda adaa iskale sidaa weeyaanoo xarfiga iyo beertu meesha ummahu ka imaanaayo dhinac kasta kaga imow faatuu xarfakum anaa shi'tum qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu ariifi qaala xadaanaa abu cawaanata alwadaxi bn cabdillahi yashkuri xa xadaanaa cabdilwaari bn cabdisamad bn cabdilwaari qaala xadaanii abi abii waa cabdisamade can jaddi abi jadkiisana waa cabdilwaari cabdilwaari ibn cabdisamad bn cabdilwaari can ayub bn abi tamiima sikhtiyaani xaw xadaana muxamed bn muana qaal xadaana wahb bnu jariirin qaal xadaana shucbat bn xajaaj xaw xadaana muxamed bn muana alcanasi qaal xadaana cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaal xadaana sufyaan athawri xaw xadaanii cubaydullahi bnu saciidin wahaaruun bn cabdillaahi alxamaal wa abu macn arakaashi qaaluu waxay dhaheen xadaana wahb bnu jariir ibnu xaazimin qaal xadaana abi jariir ibnu xaazimin qaal samictu nucmaan ibnu raashidin yuxadi nucmaan ibnu raashid baa noqloo sheekaynayo canu zuhrii ka warramayo xaa sanad cusub haddana waxadaanii sulaymaan bnu macbadin qaala xadaana bnu calla bnu asadin xadaana cabdulcasiiz huwa bnu mukhtaar can suhayr bin abi saalix isamaan kulu haaulaai can muxamed bn munkadirin can jaabirin bihada alxadiid mutaabacaad wey mutaabacaad sanadku wuxuu ku wareegayaa muxamed ibn munkadir wazaada fii xadiiu nucmaan can zuhri inshaan mujbiya muqbilan wa mudbilati uu ku fasirayaa inshaa hadduu doono ataa waa u tegayaa mujbiyatan xaala kowniha mujbiya ayadoo afgembi u jiifto xagga xag u sii jeedo wain hadduu rabana hayra mujbiyatin ayadoon la gembidinoo soo jeedo hayra ana daalika arrinkaa iyo jimaacaase fii simaamin waaxidin waa inuu yahay hal god ah hal goda unbaa loo jeeda ama sii ama soo jeed godkaasna waa maxalul xarfiga iyo farjiga weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimu imtinaaciha islaamtu ama naagtu inay diiddo min firaashi zawjiha ninkeeda gogoshiisii kinaaya can iljimaac jimaacii uu u yeedhay ayay diiday waxaa soo gaaraya ee dembigaasi intuu leegyahay weynankiisa qaala xadaanaa muxamed ibn muana ibnu bashaar muxamed ibnu bashaar bimdaarki wayaan walafdun ibnu muana qaala xadaanaa moxamed bnu jacfarin xadaanaa shucba qaala samictu qataada yuxadiu asagoo warramaya can zuraarata bn abi awfa can abi hurayrata daws radi allahu canhu ardaa can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal idaa abat almaratu hadday naagtu diido haajiratan xaalay tahay mid ka hijiroon firaasha zawjiha abat almar'atu zawjaha bay diiday haajiratan waxayna ka hijiroonaysaa firaasha zawjiha ninkeeda gogoshiisii bay ka tagtay oo inay la saaxato diiday lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtii baa lacanadaysa xataa tusbixa ilaa ay waaga uga bariyo ilaa waaga uga bariyo waa dembi marka lacanad hadaad maqasho waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu garto dembigu inuu kabiiraya idaa baatada maaa ya ida baatat ilmaratu waa yahay sax wey idaa baatat ilmaratu hadday naagtu barido haajiratan ayadoo ka haajirtay firaasha zawjaha ninkeedii lacanaqa almalaa'ika xataa tusbix saasa saxa malaa'igta lacanays ayb qaala waxadaanii yaxya bnu xabiib qaala xadaana khaalid yani bnu xaarisi xadaana shucba bi hada isnaad xataa tarjixa ilaa ka soo noqoto ninkeedii ka raaligeliso wey qaala waxadaanaa ibn abi cumara riwaayadama xataa tarjicada ka xeel dheer xataa tusbixa owaanadu intuu beriyo weli sii gafuurtaagto ninkeedii ka maqnaato inay xalay waxay ku samaysay ka raaligelinin lacnadu way soconaysaa xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa marwaan ibnu mucaawiyat alfazaari can yaziid yacni ibnu kaysaan can abi xaazim salmaan alhashiiciy mawla caza can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay maa min rajulin inma jiro yadcuu imra'atahu xaaskiisa u yeeranaya ilaa firaasha gobasheeda ugu yeeranayo ilaa firaasha uu u yeedhay fataaba calayha kajiidi ilaa kaana aladii allihii wuxuu ahaaday fi samaa'i xagga sare naga jira allaha dhanka sare jira subxaanah wuxuu ahaanayaa saakida mid u cadhaysan calayha cala almar'a islaanta u cadhoonaya xataa yardaa canha ilaa uu ka raadli noqdo haddii alla u cadhoodana malaa'igtana doorkeeday gudanaysaa oo lacnada lacnadii bay ku daldali malaa'igta way lacnadii rabbina waa u cadhoonaya subxaanahu wa tacaala lacnad buu mutaysta qofkaas qofka malcuunka ee lacnadu aad mutaystana waxaad garanaysaa rabbina waa u cadhoonaya wayalcanuhu laacinuun inta la lacnadana way lacnadi karaan yadcuu imraatahu u dhawaaqay iyo dacaa iyo hadduu u yeeraa layidhi ayib marka yeeriddaas waxaa la mid ah haddii uu isdiyaariyo oo ficil uu ku muujiyo ficil hadduu ku muujiyo umuurihii iyo raqbadiisii asagoo u yeeray bay lamid tahay muhimmaddu waxaa weeyaan inuu ninkii reerkiisii islaamtiisii wuxuu ka rabay ay ka diiday taasuu marka muhimmadooda marka lacanada ay ku dhacaysay rabbi u caroonayo waa goorma waa in wax maanica meesha una jirin haddii laakiin ay tahay gabadhu hadday ku dhibaatoonayso darar waa daciif waa tabar darantahay way jiran tahay saa darteed bay u diiday ama maahe cudur sharciyaha meesha jiro asagaa ooda soo jabsaday islaanta xaaido caado qabtuu rabaa inuu uu maro Ah, tactazilu nisaa fi lmaxiid buu dardari rabaa ama ma mee xaqullaahi baa ka weyn meesha oo gabadhu ku jirta oo soon farad ay sooman tahay waa saa'ima soon farada ayay sooman tahay waxaasoo dhan hadday jirto markaa cudur baa jira oo gabadhu way diidi kartaa way iska qaban kartaa ama muxrimad wey xaj iyo cumray ku jirtaa maxduuraat maxduuraatulixraam ayay ku dhex jirtaa markaasuu dabcay inuu u mohday kullu haada lama aqbalayo marka haddii maanic wixii jirin gabadhii ay ninkeeda isi u diiddo markaa way marka laga hadlaayo ay lacano ay ku dhacayso haddii ayadu ay codsato ka warran ninkii oo ay tiraahda haye ah, ayadii baa diyaar aho rabto ninka u yeehatay ninkeedii waana u bannaan tahay inkastoo ka cishooda inta badan haweenku dee way u bannaan tahay lacanaddi ma ku dhacaysaa shaki kuma jiro inay gabadhu xaq ku leedahay ninkeeda sida xaq isaga ugu leeyahay ilahi wuxuu yihi walaahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf lahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf haddii codsato oy rabto waa inuu raqbaadkeedii uu ishbaaciyo oo u qanciyo laakiin walilrijaali calayhinna daraja in heerka ninka uyna gaarayninna ayadda way sheegtay oo ilaah xag la lacanadoo kale qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb maxamed bin اlcalaa qaala waxay yidhahdeen xadaana abu mucaawiyata alwadax w xadaanii abu saciid alashaju qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax abu saciid alashaj wasmu cabdullah axadu tic wuxuu ka mid yahay sagaalkiibuu ka mid yahay sagaalka maxay yihiin atica aladiina ishtarakat ala'immatu alriwaayatu canhum mubaasharatan waa sagaalkii lixda a'immatu sitada la yidhaahdo toos ay wax oga wada wariyeen abu saciid alashaj baa ka mida qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax alru'aasi w xadaanii زhayr bn xrbi qal lafdlah qaala xadaanii jariir bn cabdilacbad kulm an acmash can abi xaasim salmaan alashjaci can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh waalih wasalam nabig wuxuu yidhi idaa daca rajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashi gobashiisa oo falam taatiha inan u imaanin fabaata qadbaana asagoo caraysan calayha u caraysan waaga u baryo lacanata almalaa'ikatu waa lacananaysa xataa tusbixa ilaahay ka waabariisato waaga u baryo dembi weynoo kabiira weeyaan inay qanciso raalligeliso oo haddii xataa aynan isticdaad iyo diyaargarow kale ayna qabin ama aynu arrintaa u baahnayn inay ninkeeda raalligelisaa la rabo ah. baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriim ifshaai siri lmar'a haweenayda sirteeda in la faafiyo xaaraan wey oo ninka macaamiladiisii uu xaaskiisa la macaamilay inuu bannaanka oga sheekeeyo qaala xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaanaa marwan bn mucaawiyaة alfazari qaala xadaثna an cumar ibn xamزة اlcumari qaala xadaثna cabdالرaحman bn sacdi qaala samictu aba saciidin اlkhudriy sacd bn malik bn sinaan radi اllahu canhu yaquul isagoo leh yaan maqlay buu leeh qaala rasuul اlah nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina min ashari الnaasi cinda allahi manzilatan ywma alqiyaama ina min ashari naxwareeda weydiidan yihiin shar iyo khayr iyo in hamze la geliyo ashar iyo akhyar iyo laakiin xadiidka waa ku cadi marka waxaa weeyaan aqlab maaha aqlabka ka hadlaa oo waa kan aduu ah. xadiidka nabiga iyo qur-aanka kariimka asal waxay u tahay icraabta iyo muxuu ahaa alfaada saxiixada ee la ee la cuskan karo waa shaahidka ugu weyn weeyaan waxa la shaahid waxway shaahid u baahanta ogtahay shaahidkeeda qur-aanka iyo sunnada ugu horreeya kadibna kalaamu lcarab iyo shucaraa lcarab iyo ina min ashari naasi dadka ugu shar badan cind allahi ilaahay agtiisa mansilatan xagga booska yowma alqiyaama maalinta qiyaamo alrajula waa nin yufii u galmoon oo gaari ilaa imraati xaaskiisi xaaskiisii buu gaarayaayoo ifduhu waxa weeyaan jidhkooda waa isgaaray wa tufdii ilaahay iyaduna way gaaraysaa waa isku bannaan tahay uma kadib deenna yanshuru faafinaaya oo firdhinaaya siraa sirteedii fidinaya bannaanku fidinaya oo xalaytu reerkiisii xalaashahaa ay kuwada macaamileen yuu bannaanka kaga sheekeynaya ardaal weeye midkaasaga waa ardaal ah, wixii sirtahaa ee intii guri loo sameeyey gudo loo sii sameeyey meeshaa lagu qarsaday banaanka ninka keenayo wuxuu hataka alacraab wasitra ilahay wuxuu leeyahay hunna libaasun lakum wa libaasun lahunna libaas dharkaada miyuu ku sheegay ceebtaada marada aad qabto cawradaada iyo jirkaada ku asturatay logama yaaban inuu ku asturo ku qariyo mooyeene waxba kaaba sheegaayo marka raggii iyo haweenkii waxaa laga dhigay isqabay libaas baa lagu tilmaamay in marka intaasoo dan intuu jiiro bannaanka geeyo taas waxaa weeyaan waa dembi weyn waxaa lagu tilmaamay asharu nnaas cinda allah ilahay agtiisa kuwa ugu shar badan baa lagu tilmaamay ma bannaan wax bannaan maaha marka alrajul sheegitaanka lafdiga rajulka min baab alaqlab baa dhahaa wailaa naagtuna waa la mid inaa iyaduna ay xawaleyda kaga sheekaysato oo ay tiraahdo ninkay kada kada kada ay ka sheekayso iyaduna waa sida ninka oo kale wey marka aqlab baa laga hadlaya oo ninka inta badan ragga way waxa inta badan howlahaas ka hadli kara ama haweenkuwa ka xishood badan yihin ayaduna hadday samayso oy noqoto maxishooto ayaduna waxay noqonaysaa dadka kuwa ugu shar badan bay ka noqonaysaa marka masaaishaasi lagama hadlo waxaa laga hadlaya haddii min baab alistiftaa ay tahay fatwo oo ninka uu weydiinayo culummada wax ku saabsan arrimahaas ku saabsan inay u bannaantay inay u bannaaneen iskuma idaafeynaya damiirka xagga aasuska leexinaya qof kalu ku leexinaya meel kalu aadi maada taraa fii rajulin jaamaca imra'atahu wa qaala kado yadihi xaggaasaad la aadi nin naagtiisii jimaacay oo saaya ku sameeyey ka warran nin qof kalu ka sheekeynaya wax qof kale ka sheeken baa iska dhigi laakiin dhihi maayo haddaan aniga saa yeelo saa yeel saa yeel ma dhahayo ama saaya saasaa yeelaa markaad culimmadu wax weydiinayso mid kalea lala aadaa weliga qofkaad weydiinna lalama aado asaga lama khidhaabo adigana laskuma leeiyo maalan sheekh hadda waa waxaad samaysa ka waran sax maaha waa khalad ah, shaaysa haddaad samaysa sheekh ka waran xukunkeed maxay tahay iga duw inuu ku dhaawo kaa leeiyo dhakan la'aad mararka qaarkood arrimo khataray noqonaysaa macnahaas macna xun bay keeni asaga inuu dhaho haddaa waxay waxaa sameeyo waay waay waxay ka warran ma waa inuu iska leexiyo ah, qof waxay waxaa samaynaaya ka warran masaladii wuu gaaray xoogowna maarata asfuraana waa helay saas way macnaha qaala waxadaana muxamed bn cabdilahi bn numayr wa abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala waxaydan xadaana abu sama xamaad can cumar bn xamزta alcumari can cabdiraxmaan bn sacdin qaal samictu aba saciidin alkhudriy baan maqlay radi allah canhu yaquulu isagoo leh qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina min acdam اlamaana ammaano qof lagu aamino waxaa ugu weyn cinda allahi ywma alqiyaama ammaana ammaano midda ugu weyn cind allah ilaahay agtiisa yowmalqiyaama maalinta qiyaamo yani ammaana la khayaamay waxaa ugu weyn alrajulu min yufdii ilaa imra'atii wa tufdii ilayhi nin xaaskiisii u galmoonaya ma iskela is arkaayaan ayaduna ay arkaysa uma yanshuru siraha sirteeda faafinaya wa qaala ibnu numayr ina acdama mintiu ka saaray ina min acdam marka waa dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ir wey kol haddii waciidka saa loo adkeeyo dembi kabiira way wax lagu qosqoso wax lagu sheesheekaysto saaxiibada looga sheekeeya maaha gaar ahaan dhallinyarada markay arooska galaan way ku cusub yihiin kuwii uu kaga soo tegay cusaadnimada iyo doobnimada iyo muxuu ahaa bajalanimada waxay doonayaan inay xoogo wara ka helaan ruuxana wixii dhacay uu xoogo uga tuurtuuro arrimaha inuu ka hadlo sax maaha ma bannaana hadday jeceel u muujisay iyo haddii ay camaliyaad iyo ficil iyo wax ay dhaxeen iyo haddii kulli shay wixii umuuraha ku saabsan oo dhan in banaanka la soo dhiga sax maaha baabu xukmu lcasli siibidda xukunkeedii buu ku saabsan yahay casligu waxaa weeyaan waa jimaacii uu ninka reerkiisa u galmooday inuu minigii iyo shahwadii dhulka ku daadiyo meeshii uu ku daadin lahaa meeshii lagu talagalay dhulka inuu ku daadiyo yaa casli la yidhaahdaa xukunkeeda maxay tahay qaala waxadaanaa yaxya bnu ayuub qutayba bnu saciid wacaliy bnu xujin qaalu xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qaala ahbarana rabiica ibnu cabdiraxmaan rabiicat ra'yi sheekhu maalik buu mas-uul ku yahay rabiicatu ra'yi xagga fiqiga iyo uga qaatay ra'yigana waxaa loogu magacaabay aqiisada iyo nadarka iyo macaanida ayuu ictimaadi jiray calaawatan cala nusuusi naqliya isagoo adiladii naqligeeda qur-aanka iyo sunnada wata laakiin sida ehlulxijaaj lagu yaqaanay xogow wuxuu yar shabahayay sidii asxaabu ra'yiga ehlu kuufe iyo axnaafta masaa'isha fiqiga ahe iyo muxuu ahaa qiyaaskii waxaasu saasaa loogu magacaabay can muxamed binu yaxya binu xabaan maxamed binu yaxya binu xabaan ibnu munqid xafiid wuxuu u yahay ninkii saxaabiga ahaa ee madaxa ka daqranaaye lagu khiyaami jiray beecay dhihi jiray nabiga alay slam uu ku dhihi jiray qul laa khilaaba markaasuu dhihi jiray laa khiyaaba laa khilaaba dheh markaasuu laa khiyaaba dhihi jiray ninkaas xibaan ibnu munqid baa la dhihi jiray marka waa awogiis weeyaan can ibni muxayriisin buu ka wariyey cabdullaahi ibnu muxayriis annahu qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan galay ana aniga iyo wa abu sirmata calaa abi saciidin alkhudriyi sacad binu maalik baan u gallay fasa'alahu abu sirmaa su'aalay faqaala ku yidhi ya abaa saciid abaa saciidow hal samicta rasuul allah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam ma maqasha yadkuru alcazla ka hadlaaya casliga taabiciintu waxay soo gaareen raggii nabiga la fadhiistay ee cilmiga ka qaatay marka way dhowdahay arrintooda nabiga calayh salaam waxaa maka maqashay maka aragtay ayay weydiinayaan qoladii kale taabicu taabiciintana waxay arkeen dad saxaabada arkay nabiga alai salaam arkay bay arkeen sidaa weeyaan quruun mufadala la yidhaahdaa marka fasa'alahu abu sirma hal samicta rasuula lah yadkuru lcasla sigoo ka hadlaya casliga yani ka siibidda iyo biyo kudaadi bannaanka shahwadii in bannaanka lagu daadiyo markay soo dhowaato faqaala wuxuu yidhi nacam waan ka maqlay nabiga calayh salaam qazawnaha maca rasuuliillaah rasuulka maciisa calayh salaam baan duullay aswatan duulaan bilmusalac ila almusalac qaswatu bani musalq baa la dhahaa qaswatu muraysicna waa la yidhaahdaye ayaa nabiga u baxnay carab baa lagu duulay iwan caraba ayaa lagu duulay oo gaalo ahaa intii dacwada la gaarsiiyey oo dacwada qaadan waayeen ayuu nabiga calayh salaam qazaa calayhim wahum qaaruun wa ancaamuhum tusqa xoolahoodoo la waraabinayo wixii dawdi isku imaadeen baa weerar lagu sameeyey wax la laayo wax la qabto dadkii la qabtay juwayriya binti xaarid oo xaaskii nabiga ka mid aheed markii nabiga ay noqotay ummahaatulmuminiin ay noqotay ayaa dhammaan waxay sii daayeen wixii reer bani mustalaq ahaa oo la haystay oo dhan waxay dhaheen nabiga calayhi salaam qaraabadiisii xididkiisi weeye bay dhaheen saxaabada fiiri gobnimadooda gobnimada saxaabada fiiri gabadhaas maadaama nabiga u guursaday wixii reerkeeda oo dhan addoonsan maynayn sii daayay dheh hal bay odda ka qaadeen qaswadaasaan ku duullay fa waxaan soo qafaaladnay karaa'im alcarabi carab kuwooda u wanaagsanaa carab khullas ah oo qiimo badan bay ahaayeen xagga nasr fa daalat calaynaa waxaan ugu dheeraatay alcusba doobnimadii iyo naag naagla'aantii baan ugu dheeraatay waa ciidan weeyaan jeish ah oo reer iyo haween midna la soconin marka wuxuu leeyahay casinnimadii baan ugu dheeraatay iyo shahwadii wa waxaan doonnay xagga kalena haddaan wanka u galmoonno waxaan doonaynaa inaynan uur qaadin marka wa waxaan doonaynaa filfidaa'i furasho oo waxay rabaatay markii loo qaybiyo mid walba addoontiisii addoonnimada ugu soo heertay wuu surriyaysan karaa surriyaa la yidhahda waa iskaga galmoon karaa bacda alistibraac markuu ogaado inayn caloosha xog ku wadeedin ma ah waa iskaga galmoonoo addoontiisii bay noqon sharcigaa u bannayd marka hadduu u galmoodo inay urowdaa dhici karto hadday urowdana umulwaladay noqon umulwaladana laa yubaac lama gadi karo waxay rabaan markay hadda xilligan ay joogaan baahi bay u qabaan hadda markay reorahooda ku noqdaana inay gataan oo wax ku furtaan oo wax ku beddeshaan ayay rabaan hadday urowdana lama gali karo labadaba isku qabanla maxaan samaynaa fadaalat calayna alcusba waxaa nagu dheeraatay doobnimadii waraqibnaa waxaan jeclaanay fi lfidaa inaan hadda wax ku furanno ama aan gadanno wax ku bedelanno ayadana waan rabnaa haddaan u galannona macnaha inay uurowdaan ka baqeennaa uurowguna wuxuu keenay inay umulwalado noqoto islaanta addoonta ilmaha u dhashay nin kala waxaa weeyaan lama iibin karo markuu dhintana ra'sulmaalkii ka xorooy macnahaasaa meesha ku jira fa aradnaa waxaan damacnay an nastamtica inaan ku raaxaysanno wanacsil dee ka siino siaan u jamcino inaynan uroobin dhinacna aan eh, ku istimtaacno ku raaxaysano marka inaan ku istimtaacno deena aan biyihii aanan kusii daynin oo soo daadinno faqulnaa waxaan nidhi haddana annagi baa isqabannay nafcalu am nafcalu ma waxaasaan samaynayna waa xaajo ogud war cusub wey wa rasuulullah nabiga calayhi salaam oo bayna adhurina dhexdeena joogo laa nas'alu aanan weydiinin nabiga calayhi salaam oonan su'aalin miyaan waxa samaynayna waa inaan iska xaqiijsanno xukunkan wuxuu yahay inuu bannaan yahay in kale fa sa'alnaa allah nabiga calayh salaam baan weydiinay faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa calaykum korkiinna ma aha allaa tafcaluu inayna samaynin maa kataba allaahu ilaahay maa kataba allaahu maa kataba allah ilaahay ma qorin oo ma qadarin khalqa nasamati naf abuurkeed hiya naftaasi kaa'inatun ahaan doonto ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha wixii ilaahay nafa ugu talagala inay imaato ma imaanayso ma qorin ilaa satakuun way imaan doontaa ilaa satakuun ah, naftu ilaahay adduunka inuu keeno u dabco waa imaan si walbaadi iyada meeqaa intay irmada isla dhaceen haddana uuroobay oo shirmeen laqeen uuroobay oo wax isku dadayeen uuroobay ya wuxuu ilaahay ugu talagala subxaanahu tacaala inuu ilmihii ilaah ugu talagalo gunto waa uguntamaya way uroobaysaa islaamtu haddaad ka soo daadis tiraahdo waad mari doonnaa xadiidka biyahoo dhan maaha ilmahan ilahay wuxuu ka abuurayo biyihii iyo shahwadii iyo manidoo dhan maaha wax yar ayaa buwaydadii iyo ukuntii ku dhici khalaas intaasuu ilahay ilmaha ka abuuraya intii kale dhulka iskaga daadanaysaaba ayb xadaanii muxamed bn lfaraji mawlaa bani haashimin qaala xadaanaa muxamed bn zabarqaan qaala xadaanaa muusa bn cuqba can muxamed bn yaxya bn xabaan ibni munqidin bihada lisnaad wa fii macnaa xadiidi rabiica hayra anhu qaal faina allaha kataba wuxuu qoray man huwa khaaliqun qofkuu ilaahay abuuri doono ilaa ywm alqiyaama ilaa maalinta qiyama laga gaaro ilahi waa qoray waa qoran tahay maktuub wey cind allahi subxana wa tacaala marka waxaan dhulka ku daadiu qofku uu is mar horay sibiq ka baxi kartaa way ka boodaysaa ila maa un daafiq weeyaane waa biyo boodaya intaa hore booday baa ilmihii khalaas islaantu waa qaadaysa xadaثnii cabdullahi bn muxamed bn asma dubaci yarwi can camihi adeerkiisa qaala xadaana juwayriya waa kaa oo juwayriya binu asmaa iyo muxamed ibnu asmaa wey asmadu waa nin juwayriyadana waa nin labaduba haweenkay magacyaha ela baxaan bayn ogyihiin can malikin ibnu anasin can الzuhriy maxamed bn muslim can ibni xayriizi cabdullaahi can abi saciidin اlkhudriy annahu akhbarahu qaala asabnaa sabaaya waxaan soo qafaalanay qafaal haween iyo dadgaalada dee lala dagaalamayo haweenka lama ogolo in la dilo caruurta in la dilo lama banaana waa la haydayaa waa la qafaalanayaa oo waa la isticmaali karaa laakiin in la dila ma banaana asabnaa sabaaya fakunaa nacziru waan sibi jirray uma sa'alnaa rasuul alla nabig alay slam baa weydina can daalika arrinkaa faqaala lanaa nabigu wuxuu nagu yidhi wa inakum la tafcaluun oo ma arrinkaasaad samaysaan qoladii hore riwaayadii horena way weydiiyeen intayna samaynin wainakum latafcaluun wainakum la tafcaluun oo ma samaysaan oo ma samaysaan inkaar bay faa'iidanaysaa inuu didan yahay maa min nasamatin naf ma jirto kaa'ina ahaan doonta ilaa yowma alqiyaama ilaa hiya kaa'inatu way imaan doontaa way ahaan doontaa naf alla nafta ilahay u talagala adduunka in imaado allah subxaanahu wa tacaala aadam buu abuuray bilaa abin wa um aabbiyo hooyalaan nabi aadam dhabaa laga abuuray waxaa wuu abuuray oo min dilci aadam uu ka abuuray feedhiisa ciisuu abuuray oo aabbala-aan buu abuuray hooyo keliya adhashay marka ilahay waxa ubawaa kara awooddiisa lagama baxsan karo subxaana wa tacaala waxadaana nasr bnu caliy aljahdami qaala xadaana bishr bn fadl qaala xadaana shucb bn xajaaji can anas bn siriin can macbad bn siriin can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaal ilma siriin way badan yihiin ruwaadda anas iyo macbad iyo xafse iyo moxamed bnu siriin baa ugu mashhuursan qaala qultu lahu waxaan ku yidhi samictahu min abi saciid ma ka maqashay qaala nacam buu yidhi oo muxuu ahaa can nabiy kaa su-aashii wixii la weydiinaayey ayuu dib qaala nacam can nabiy sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi laa calaykum anlaa tafcaluu fainamaa huwa alqadar qaala nacam halkaasay jawaabta dhahda laa calaykum korkiinna maaha allaa tafcalu inayna samaynin fainamaa huwa alqadar arrintu qadar weeyaan qadar bay ku timaadaa ilmuhu iyo dhalashadiisu alfaadan kuma cadday dhaha sariix maaha nahyiga laakiin qaarkood waa laga fahmayaa qaarkoodna way ku dhow yihiin inay ku caddaadaan daahir wey waxadaanaa muxamed bnu muhanaa wbnu bashaar qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar qundar xaa xadaanaa yaxya bnu xabiib qaala xadaanaa khaalid yani bnu xaari almasri qaala waxau xadaanii muxamed bnu xaatim qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy wa bahz bahz bnu xakiim wuxuu leeyahay lazintu shucbata ishriina sana lazintu shucbata cishriina sana shucba bnu xajaaj waxaan laazimay oon la joogay oo arday u ahaa labaatan sano meelna looma soconin dadku dad faransiba oo qulqulaaya oo hadda dhanu guuguuri oo carari oo meel u dardegay mehen cibaadii ka dhiga jirta cilmiga cilmiga cibaado u ahaa marka culimmaduna cilmiga iyo nadariyaadku keliya ma aheene tarbiyada laga baran jiray iyo hadyiga iyo samtiga qaaluu waxay dhaheen jamiican xadaanaa shucba can anas bn msiriin bihada lisnaadi mila kayra ana fii xadiiihim can inabiyi sala allah aleh wasalam qaala fi lcasli markii la weydiiyey laa calaykum anlaa tafcaluu daakum arrinkaa inay samaysaan aba korkiinna ma aha fainamaa huwa alqadar ah, marka iska daayay ka dhiganta wafii riwaayati bahz ibnu xakiim qaala shacba qultu lahu waxaan ku idhi samictahu min abi saciid miyaad ka maqashay qaala nacam haa buu yidhi qaala waxadaanii aburabiic zahrani sulaymaan bnu daawuud wa abu kaamil aljaxdari fudayl ibni xusayni walafda liabi kaamil qaala xadaanaa xamaad huwa bnu zayd ibnu dirham xadaanaa ayuba ayubu ibn abi tamiim sakhtiyaani can muxamed ibnu siriin can cabdiraxmaan bn bishr bni mascuud raddahu ilaa abi saciid alkhudri buu u sii radiyey xadiidka yani yarwi weyaan oo kale ka dhigan tahay raddahu wuxuu u nisbeeyey ilaa abi saciid ayuu celiyey oo ka wari qaala wuxuu su'ila nabiyu nabiga calayh salaam waxaa la weydiiyey can ilcazli siibidda faqaala laa calaykum an laa tafcaluu dakum fainama huwa alqadar qaala moxamed wa qowluhu laa calaykum laa calaykum taasi waxaa laga fahmaayey abuu leeyahay moxamed bnu siriin laa calaykum wa qowluhu laa calaykum aqrabu waxay u dhowdahay ila nahyi bay u dhowdahay soo maarta sariix maaha laakiin daahir weeye ah dalaalada dalaalatulalfaad marka laga hadlaayo naska ugu koreeya daahirka ku-xiga kadib buu mujmal imaanayaayoo ah, maaratay lafdii laba macno u siman daahirkuna waa laba macno weeyaan inuu faa'ideeyaan laakiin ilaa axadihima arjax faaraajixu daahir walaakhiru min awal laa calaykum aqrabu ila nahyi nahyigu u dhow yahay buu leehay marka shaygaasi laa calaykum anlaa tafcaluu markuu nabigu korkiina maaha inaad samaysaan waxbau iska ilaaliya maxau samaynaysaan inta waa lagu fahmi karaa buu leehay waxadaanaa muxamed bnu muana alcanas markay gabadha hadday ay xanuunsan tahay oo jiro iyo xanuun ay qabto oo uu ka siibo wax dhiba ma laha haddii kale oo asaga uu ka siibaayana biidniha waa inay iyada ogolaato idankeeda uu yahay xataa haddii uu maaratay uu daba inuu siibo idankeeda wey lanna min xaqiha xaqeeda wey iyada oo diidan marka lama ogolo qaarkood beera xorra wal bay kala saarsaarayaan marka waa masalo laga fiican yahay haddii baahi timaadana isla ogol waa inay noqoto laisla ogolaado xadaana muxamed bn muhana alcanasi abu muusa qaala xadaana mucaad bn mucaad qaala xadaana ibnu cawn cabdullaahi bnu cawn ibnu ardabaan an muxamedin ibnu siriin can cabdiraxmaan bn bishirin alansaari qaala wuxuu yidhi faradda alxadiia xataa raddahu ila abiciid waa xadiika waa nisbeeye ilaa abiciid buu gaadhsiiyey qaala dukira alcazlu casli iyo simid baa lagu ag sheegay cinda nabiy nabig agtiisa calayh salaam faqaal maa daakum wamaa daakum oo muxuu cabsaysaan siimidaad leedii qaalo waxay dhaheen alrajulu waa nin takuunu lahu lmar'a wax ku xumbaaray iyo wax ku qasbay iyo waxa maxaa keenay iyo u weydiiyey markaas waxay dhaheen alrajulu takuunu lahu lmar'a waa nin xaas iyo islaam buu qabaa turdicu ilmay nuujisaa islaamtu fa yusiibu minha waa hadday uurowdo ilmihii baa ka hallaabayo islaanta xamli bay noqonaysaayo waxbaa isbedelaya caanibaa yaraanaya marka wuxuu rabaa marka inuu uura galmoodo islaantiina ina uuroomin maslaxatul ilmaha asagoo maslaxa loga dhigayo ama la rabo in carruurtii isku nuug bay noqdeen in laga kala fogeeyo wayakrahu wuxuu nacayaa ama midda kale an taxmila wayakrahu wuxuu naci an taxmila ina uuroodana waa nacaya minuu xaggiisa uura u noqoto jamaacaas ay ku uurowdo taas waa loo isticmaala sababtu way keentaa loo siibayo sabab labaad wrajulu nin takuunu lahu amatu adaan buu leeyahay fayusiibu minha waa jimaaci wayakrahu wuxuu rabnacyi an taxmila minhu inuu urowdo an haddii urowdo ma tasarufi karo ma gadi karo ma hiibeen karo qof ma siin karo lama dhaxlaayo qaala falaa calaykum korkiina ma ahaanin allah tafcalu inay samaynin daaku inamaa huwa fainamaa huwa alqadar fainamaa huwa alqadartaas tacliilkaas inay nafyi uu ka horreeyey qadar kama hortegi karto soo maaha a isu lugooninaysa daaya qaala ibnu cawm wuxuu yidhi faxadadtu bihi alxasana xasan baan u sheegay faqaala xasan wallaahi lakaana haada zajrun waa midii aan ku maray inuu lahaa ninkii ahaa laa calaykum aqrabu ila nahyi maxamed binu siriin xasana sidoo kale uu ka fahmay wuxuu yidhi lakaana haada warkan hadalka nabiga inkastoo sariix uuna ku eero nas ku cad uunan ahayn haddana kaana haada zajrun inay canaan iyo reebin iyo nahyi ay tahay u dhowdahay laa tafcaluu maxaa yeelay tacliilka dambe fa huwa alqadar maqadar baad la dagaali wuxuu ilaahay qoray oo qadaray miyaad dagaali kartaa oo saa kaga fakan kartaa ayb marka wuxuu rabaa in ayna islaamta uroobin buu rabaa haddii la isticmaalo ka waran caqaaqiin iyo adwiya iyo xubuub iyo kiniini iyo irbadi waxaasaasoo kalea ah. hadii loo isticmaalo culimmadu way ka hadlaan hadday tahay arrin baahi keentay ooy ka mid tahay islaamtu way jiranta abreshin bay qabtaa haddaba uur ma qaadi karto maalan isku luug weyaan carruurtii ama jaajuula ah oo xanuun iyo jirri iyo ka bixilaala islaamta tabarba oma haysaba inay waxaasoo dhan ay umuurtoodii caloosheeda iyo tabartaa ma qaadi karta hadday uuro haddana mar labaad ku cudursaa xogow kala fogeyn iska yar ama marad iyo xanuun kalaa jira oo gabadha haysta arrimaha hadday jirto adibada lagu kalsoon yahay muminiin muslimiinta ahee lagu kalsoon yahay fiqanimadooda iyo kalsoonidooda ay arrintaana ku naseexeeyaan waxaan gabadhu ay isticmaalaysana madaro iyo dhibaato inayna lahayn ay xaqiijiyaan dhib inuuna lahayn ay xaqiijiyaan markaasi dhib malaha way isticmaali kartaa dhib malaha way isticmaali kartaa quyuuddaasaa la sameeyaa culmada ay qaydaan alaqal waa in dhibka ka soo gaari uuna ka badneen wax ay ka cararayso ama hadduu dararkaas imaanayo fa dararu yuzaal laa darara walaa diraar wax dhib karo qaar baa waa ku furma dhiig furan wax la yidhahdo ayaa ku dhaca haday dhaan ilmaha iyo waaasabcalaan waaas dhiigfara buu ku imaadaa oo caadadii dhiig jire oo istaagaynin ayaa asiiba qaar baa caadadii sidaa kaga tagtaayoo dee dhalmaba isdaayaanoo mar dambaba arrinta ayna soo noqonayninba oo sidaa kaga tagayaan qaar waa la sheegaa wixii la geliyey xataa la waayey ku dhex dhumi xataa waa la sheegaaya ma maqashee ya kule adibada iyo hadiirtuma wararkaasoo kale aad oo la socdo laakiin wararka aan maqlayno way jiraan arrimahaasoo dhanba marka waa in kullu laga taxadaro oo min dhakhtara ama qof dhakhtara ama gabadh dhakhtarada oo lagu kalsoon yahay waxaana mudarada iyo dhibka uu keeni iyo isku miisaami karta arrintaa waa inay tilmaanto inay tilmaanto waxaasoo dhanna waxaa ayadana ka mid oo owlo gabadhu ah, ma tasarufi karto ilaa biidni zawjiha ayadoo ninkeeda u sheegin ma isticmaali karto lianna waladka waa min xaqi zawj ninka xaqiisa weeye ah, wabtaqullaha min fadli haydu sameeyeen ya suura ubtaquu ma kataba allaahu lakum abaa la raadinaya ayib inay marka iska isticmaasho oy tiraahdo daawo iska isticmaasho arrintaa iyaduna ma banaano waxyaalaha khilaafka keenayna ka mid tahay oo maqallo inay gabadhu inta waxa isticmaasho ninkiina uu ka caroodo burbur keeni kara ama intay samaysa ay ka qariso deena si kala lagu ogaado kulli hada way dhacdaa ayb xadanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaana sulaymaan bnu xarb xadaana xamaad bnu zayd can ibni cawn cabdullahi bnu cawn bn ardabaan qaala wuxuu yidhi xadadtu muxamadan baan u sheegay maxamed bn siriin can ibraahim baan ogu warramay bixadiitas oo bixadiidi cabdiraxmaan bnu bishir yani xadiid alcazmi xadiidkii siibidda ayuu u sheegay naqaci yacni xadiid alcasli faqaal iyaaya xadaahu cabdiraxmaan anuuba ii sheegay cabdiraxmaan binu bashiri anuuba ii sheegay maxamed binu siriiki baasaa dhahay qaala xadaana maxamed bn muhana alcanasi qaala xadaana cabdulacla qaala xadaana hishaam can muxamed bnu siriin can macbad binu siriin qaala wuxuu yii qulnaa liabi saciid waxaan ku nidhi hal samicta rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam ma maqasho yadkuru fi lcasli ka sheekaynaya siibida shayaan wax qaala nacam ha wasaaqa alxadiid bimacna xadiid ibni cawm ilaa qowlihi alqadar alqadar inama huwa alqadar qadar weeyaan qال xdثna cbayd للh بن cmر الqwاrيdي وأحمد بن cبdة qال بن cبd wxuu yhi أخبرna وqال cbayd اللh xadثna سفyاn بن عuyaynة عن بن أbي نaجيحi cبdاللhi عن مuجاhiد بن jبr عن زة ayuu ka waramay زcة بن yaحyى عن أbي سعيidi الkhdري سعد بن maلكi qاal dukira الcaزل الsiimid baa la sheegay cinda rasuل nabg agtiisa arrintaas waana la weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi walima yafcalu dalika axadukum axadkiin muxuu arrinkaa u samaynaya walam yaqul ma dhihin falaa yafcal dalika axadukum yuuna samayn fainahu laysat nafsun naf ma jirto makhluuqan la abuuraayo ila allahu ilaahay baa khaaliqu abuuraayo ilahay waa abuuraya naftii la abuur ilahay waa abuuraya marka walam yaqul falaa yafcal taas alfaada sariixa ka midma nas ma ahee waxaa weeyaan lima yafcal iyo allaa tafcalu laa calaykum allaa tafcaluu iyo inamaa huwa alqadar arrimahaasoo dhan waxay ka fahmeen inuu yahay annahyu wazajru qaala xadaanii haaruun ibnu saciid alayli qaala xadaanaa cabdullahi bnu wahbin almasri qaala akhbaranii mucaawiya can ibni saalixin can caliy bn abi alxata can abiwadaakin wasmahu jabr abilwadaak jabr ibnu nawf can abi saciidin alqudri sacd bnu malikin samicahu yaquul wuxuu maqlay abi saciid oo leh su'ila rasuulu llah nabiga calayh salaam baa waxaa la weydiiyey can alcasli siibidda faqaala wuxuu yidhi maa min kulli ilmaa'i biyaha dhammaantood ma aha yakuunu miduu ka imaan alwaladu ah imaha wahada aaya aaya min aayaati mucjiza min mucjizaati rasuul nabi calayh salaam inaan ilmaha laga abuurin biyahoo idin yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ogaadoo loo waxyoodo loo sheegay waidaa araada allaahu khalqa shay waana sida saxda ee muxuu ahaa iyadoo lagu ogaaday waxyigaas iyo saadiqulmasduuq hadalkiisa calayh salaam haddana cilmigii dilbigahaa iyo way taxqiijiyeen biyaha odhan mahliga abuureen in xayawaan manawi ah oo ilaahay uu ku abuuray biyahaas wax yaroo ka mid ah buwaydada iyo ku dhacdo talqiix uu u ogaado waidaa araada allaahu ilaahay hadduu doono khalqa shayin shay abuurkii lam yamnachu kama reebi kara shayin wax reebi kara ma jirto ilahay abuur hadduu damco subxaana wa tacaala qaala xaddaana axmed bnu mundir ilbasri qaala xadaana zayd ibnu xubaabin qaala xadaana mucaawiya abaranii caliy bn abi alxata alhaashimi muaawiya alfazaariya can abi wadakin wasmu jabr can abi saciidin اlkhudri can nabi sal slam midri qaala xadaana axmed bn cabdillahi bn yonis xadaana zuhayr qaala akhbarna abu zubayrin maxamed bn muslim can jaabir ana rajula ninba ataa rasula nabigu u yimid calayh salaam faqaal ina lii jaariyatan addoon baan leeyahay buu nabi allow hiya khaadimunaa waa midda noo khidmaysa ee cidda u khidmaysa oo shaqada u qabata wa saaniyatunaa ta noo dhaamisa weeye noo dhaamisa biyaha noo soo dhaamiso waana aduufu calayhaa waana jimaacayo waan ku dul wareegaa waana akrahu waxaa naci an taxmila inay uurowdana waa nacaya hadday uurowdo umulwaladay noqodoo baawarkeedi baa kor u kici faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ixzil canha bal ka sii biishid hadaad isleedahay sidaasaad ku badbaadi oo ilmaha iyo uurka lagu reebi karaa bal fainahu sayaatiiha waa u imaan doonaa maa qudira laha wixii loo qoray waa imaan doonaaye falabisa rajulu ninkii baa muddo ka maqnaa nabigu uma ataahu waa u yimi isagoo in badan ka siibi jiray faqaala ninkii wuxuu yidhi ina aljaariyata addoontii qad xamilad way urowday xamilad iyo xamilad bilmiim walba way urowday faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qad akhbartuka waan kuu sheegay annahu sayaatiiha inuu u imaan doono maa qudira laha wixii loo qoray oo siridaas aan dallaba lagu reebi karin xamliga oo qaala xadaanaa saciid bnu camr ashcafiy qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can saciid bni xasaanin can curwata bni ciyaadin can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaala sa'ala rajulu nabiya ninbaa nabiga u weydiiyey calayhi salaam faqaala ku yidhi ina cindii agtaya jaariyatan adoon ba ahato mi arrin aan leeyahay waana acsilu canha waan ka siiba faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam ba wuxuu yidhi ina dalika lam yamnaca ma reebi karo shayan waxba araadahu llah ilahu doona shay ilaahay uu dooray min reebi karo mustaqbalka soo socda qaala fa ja'a arajulu ninkiibaa yimid waa dambe faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah ina aljaariyata alatii addoontii kuntu aan ahaa dakartuha lakakii kuu sheegay ee dhihi jirta ma reebi kartid uurkiioo ka siimaayo xamalad way hurowday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ana cabdullaahi wa rasuulu ah. addoonkii ilahay ta'kiid waay ana cabdullaahi wa rasuulu addoon ilaahay baan ahay rasuulka ilahay soo dirana waan ahayoo laa aqulu ila alxaq waxaan xaqay ku hadli maayo waxaan xaqayga kuma hadlaayo warkaygu waa biyo kama dhibcaan ayb xaq wey وxadثna xajاaج بن شhaacir qال xadثna abu أحmed الزubayri qال xadثna سacيid بن xasaan qaasu أhli maka reer maka kii u qisayn jiray wacdin jiray waacidkii way qaasiga أخbaranii curوة بن ciyaadi بن cadiy بن الkhiyaar الnwfliy الnwfliyu can jaabir بn cabdالlahi radي الlahu canهuma qaal jaءa rajulu nin baa ila nabiy u yimi salى الlahu عalيه وalih وasلم bimacna xadiiثi sufyaan qaala xadaana abubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim alxandali qaala isxaaq wuxuu yidhi akhbarana waqaala abubakr xadaana sufyaan can camr bni dinaar can caطaa can jaabir bni cabdillaahi qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa naczilu wlqur'aanu yanzil waa sidii jirra qur-aankoo degaaya zaad isxaaq wuxuu siyaaday qaala sufyaan uu yidhi wuxuu raaciyey oo yidhi jaabir low kaana shayan shay hadduu jiri lahaa yunhaa canhu nanooga reebana lanahaana canhu qur'aan qur'aanka naga reebi lahaa hadduu shay nanoga reebo oo lanoga manciyo casliga iyo siida hadduu jirla qur-aankii baa degaaye qur-aanka naga reebi lahayn kol haddii aayad qur-aan oo reebtay ayna jirin taxriim lama dhigi <clears throat> karo <clears throat> laakiin hadday tahay <clears throat> inuu qofkan uu rabo inayna ilmaba uunan dhalinba oo arrintaasi qasadka ujeedadiisa ay tahay marka qasad xun oo sayi'a weeyaan xikmada laga leeya guurku waa awlaad iyo carruur in la helo weliba in la badiyo tasawaju lwuduud alwaluud ayaa la yidhi marka haddii ay markaa eh, ah, cudurdaarku ay jirana waan soo sheegnay biidnihaa gabadha idankeedina la helo qala xadaanii waxadaanii salama bnu shabiibin qala xadaana xasan bnu acyan xadaana macqil can aطa qaal samictu jaabira yaquul laqad kuna naczilu calaa cahdi rasuulilah baan sibi jir calaa cahdi rasuuli illaah dayib calaa cahdi rasuulilah wixii la yidhaahdo waxaa la dhahaa marfuuc xukman xadiikaa marfuuc xukman baa la dhahaa laakiin calaa cahdi rasuulillaahi oo nabigana wuu gaaray hadday la socoto marfuuc sariixan buu noqon kar riwaaya alaatiya sida riwaayada soo socota waxadaanii abu qasaara almisbixiyu xadaanaa mucaad yacni ibni hishaam qaala xadaanaa abi hishaam ibn abi yuusuf adistiwaayi can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaal kunaa naczilu waan siibi jirnay calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam fabalaqa dalika nabiy allah samaarti warkii baa nabiga gaaray falam yanhaana nagama reebin ka waxaa la dhahaa marfuuc sariixan baa la dhahaa kii horena wuxuu ahaa fabalaqa dalika nabiy nabiga inuu gaaray daan la xaqiijirin marfuuc xukma maa la dhihi baabun wuxuu ku saabsan yahay tan marka ku cadday falam yanhaana nagama reeyintaasi inayna xaaraan ahayn casligu laakiin waxyaalo kale ku xeeraan kara inay gabadhii oo diidan u ka siiyo in ujeeddadiisa ay tahay owlaad iyo meesha ayna imaanin inuu ka cabsanayo faqri iyo gaajo ka cararaayo kullu haadaa maqaasid sayi ah xun wey aan la ogolayn lama ogol walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq aayadda kale maxay min imlaaq bay hormaraysa culimmada waxay leeyihiin raxmatullahi calayhi khashyata imlaaq markii la yidhaahdo waxaa lagu xojisiiyey naxnu narsuqukum wa iyaahum markii la yidhi min imlaaqina khashata imlaaq naxnu narzuquhum wa iyaakum hadday tahay min imlaaqina naxnu narzuqukum wa iyaahum sooma ya walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuqukum wa iyaahum ninkan faqri ma haysto faqri ma haysto waa ka cabsi ilmahan hadhow hadduu dhasho ama wax siisa weyda ka cabsanaya maxay ilmahan rasuqaynu biilkiisii iyo masruufkiisi iyo ilmahan ku soo ama wax u weydaa wuu ka cabsanayaa laakiin hadda wax baahi mayso maxaa naxnu naxnu a tii kale waxaa layi waxaa weeyaan faqrigii waa haystaaba naxnu narzuqukum baa wallahu aclam baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimu wadci alxaamili haweenayda xaamilada in loo galmado xaaraam weeye almasbiya waa midda lasoo qafaashay xaamiladii alqabay ee reerkaheed maaha kaa waa bannaan tahay laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weye almasbiya addoon lasoo qafaashay oo gacantaada soo gashay ama lasoo iibsaday waa xugun masaa'il jiri jirtay bay ahayd waaqac jiray xilligaasayna la socotay adoonnimadu way jirta gaal ee muslimba addoomma ay lahaan jireen zamanadii hore islaamkana waxaa waddo u noqon jirtay oo ay ku banaysan jireen oo ilaahay ugu banneeyey markay timaaddo in dadku ay diidaan cibaadatu rabbi alcibaad ah, ilaahiy addoommaha lahaa inay caabudaan oo addoommo u noqdaan markay diidaan ayaa waxaa lagu salliday inay addoommo u noqdaan addoommaha ilaahay ayaa lagu saliday marka gaalkii islaamnimada diiday islaamka la dagaalaya hortaagnaa ayaa waxaa lagu saliday in addoon uu noqdo oo taxta cabdi uu galo kadibna waad hartay oo intaasoo xugun aha loo baneeyey inay addoonnimadii ka baxaan shareecadu marka oma sacyinayso uma ordayso in wax la addoonsado halkaa dariiq hadday timaadana dariiqa asaga ah kadib waxay u sacyinaysaa oo u ordaysaa sidii looga bixi lahaa addoonnimada qofka looga saari lahaa intaasoo kafaara ayaa leeyahay kafaarat cidku raqaba cidku raqaba cidku raqaba hataa in la waayaa la rabaa ajir weynna waa lagu xidhay addoontii markaa la qafaashay ee xaamilada aheed ninkii soo qafaashay ee ugu hagaagtay sahmiga ooma galmoon karo ilaahay ka dhasho ilaahay ilmaha caloosha kudaya ka dhasho laa yajuusu sakyu zarca hayrika laa yastaxadukum zarca hayrihi taxtiiryuuna waraabinin beer qof kale uu leeyahay ilaslaanta caloosha ilmay ku wada nin baan ilmaha dhalay in marka beer ninka laleeyahay waraabiyaa la diidaya waxadaanii maxamed bnu muana qaala xadaana maxamed bnu jaafar qaala xadaana shucba can yaziid bni xumayr qaala samictu cabdiraxmaan bnu jubayr yuxadiu can abihi darda wasmuhu cuwaymir alcijlaani radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waali wasalam oo nabigu ataa biimraatin haweenay buu imaaday mujixin shinkeeda uu dhammaaday mujix yani shinkeedii baa dhammaaday waa shinkeedii baa heblo dhammaaday soo may maqda sagaalkii bilood oo kale qaalibkaa ah. calaa baabi fustaadin teendho albaabkeed iridkeed bayna taagan tahay oo nin yay markaasi addoon u noqotay faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi lacallahu yuriid ka meesha soo gashaday gurigan adoonta gashaday ma laga yaaba yuriidu inuu doonaayo an yurimma biha inuu jimaaco oo sidan ku xaraystayba faqala waxay yihi nacam ha waa xaraystay oo waa addoontiis faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi rasul sal slam laqad hamamtu waxaan hamiyey doonay an alcanahu inaan ninkan lacanado lacanan lacanad yadkhulu macahu maciisa gelaysa qabrahu qabrigiisa la gelaysa lacanad ilaa aakhira la gelaysa oo ka haraynin inaan lacanadaan ku sigtay oon damcayn bu nabiga alayh salatu wasalaam dembiguu galay firi dambiweyn buu galay kayfa yuwariduhu wa huwa laa yaxilu lahu kayfa yastakdimuhu wahuwa laa yaxilu lahu ah. kayfa yuwariha ilmaha islaanta caloosha ku wado see u dhaxashiini haddow wahuwa laa yaxilu kayfa yastakdimu say u adoonsanoo u khaadimsan wahuwa laa yaxilu lasa u bannaanayn insaanta ninkan caloosha insaantuu soo qafaashay haddii caloosheeda uu iska hubsan waayo istibra ku samayn waayo oo xaqigeeda laga yaabo inuu iyayaho ku qarsoon yahay uur yar ay wadato laga yaabo intuu u galmoodo deena uurkii markuu soo baxo inuu isdhaho ilmahaadii weeye hadhow deena ilmo carruurta aan la dhalanin uu carruurta ku soo dhex daro dhaxalkiisi deena uu la qaybsado taa way dhici kartaa mana aho ilmihiisio dhaxalka lama lahayn amriga waxaa kaloo dhici karta in islaantii oo uurle intuu guursado oo u galmoodo oo cafan islaantii una istibraynin oo calooshiisa u hubsanin intuu u galmoodo ilmi markay caloosheedii ku soo baxo uu is yidhaahdo ayadaa wadatay intuu dhaho waana ilmihiisii addoontan addoon ay wadatay weeyaanoo isagana waa addoon waan khaadimsadeen oo u dhaho ilmaha hadii ood addoon ka dhigatood khaabinsatayna ay soo baxay labadaasi mamnuuc baa ka soo baxaya kayfa yuwariuu see u dhaxashiini wa huwa asagoo laa yaxilu lahu bannaanayno ilmuhuna dhalin uu yahay u dhici karta inuu noqdo kayfa yastakdimu see addoon ooga dhigan oo u khaadimsan wa huwa asagoo ay dhici karto laa yaxilu lahu inay u bannaaneen oo ilmihiisii oo xaqiiqaa inuu yahay oo addoon uuna ka dhigan karin labadaasaa laga cararaya ama waa ilmahaada dhalinoo carruurtaada soo dartoo dhaxalkii wax ka siisay waa xaraama ma bannaana ama ilmaha dhashay oo aad hadhow tashwiish gelisoo tiraad aniga ma dhalin ayuu noqon karaa labadaas maxduurba sayna u imaanin marka hore istibra sameey alistibra hal xayda hal xayda ayaa lagu istibreyna waxaa la dhihi bal hal caada ha la imaato markay hal maroo caada ay la timaado waxaa la ogaanayaa bara'atu raxim sidaa way sida aqrabka ee mashhuurka caanka ah islaam xamli oo caloosha ku inaynan caado iyo xayd una ka imaanayn kaase aqlada waa la arkaa naadir iyadoo xaamila inay caado ay sax ka timaado way dhacdaa waa naadir laakiin gaaraamka gabadho caafimaad qabto oo uu arrimaheeda isku toosayn naam qaala waxadaanaa abubakr bn abi shayba xadaanaa yaziid bn haaruun xa xadaanaa moxamed bn bashaar xadaanaa abu daawuud jamiican an shucbati hada islaam baabu jawaazi ilkiila umul utegidda waa bannaan tahay wahiya wad'u murdici kiila waxaa la yidhahdaa midii ilmaha nuujinaysay oo la jimaaco wa karaahati alcasli kasiimiduna inay karaahiya tahay si u uroobin adoo leh casliga waa soo gaadhay laakiin hadda islaan umul ah ilmo yara wadata afartankay ka baxday waa caadadii dhiiggii nifaas waa ka dhammaaday khalaas ninkeeda waa u bannaanyahy ah, ha loo kaadiyo ilmahan inta labada sano ay ka dhammaysanayso oo nuugida sida ay u uroobin la dhihi maayo hadday u uroobo ilmaha waxba noqonayo ilmaha naaska nuugaayo waxba noqon maayo وxadثna khلف بن هiشام xadثna mالك بن أنس xaw xadثna yaحya بن yaحyى وlفظ lah qاla قرأت عlى mالك عن محaمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن cروة عن cاaشha عن judاmة بنti وهبin الأسدية أنaha samcad waxay maqشhay judaamo weye rasuul الlah nabg عaليه السلام oo yquulu leh laqad hamمtu waxaan hamiyey an أnhى inaan reebo can الغiilة giilada iyo umusha in loo galmoodo islaamta ilmaha nuujinaysa in loo galmoodo ninkeeda u jimaaco ayaa dabca inaan reebo si ilma aynan u uroobin deena ilmihii yaraa ay nuujinaysay dacfi iyo tabardaraar ay u dhicin oo waxay dhihi jireen caadada curfiga carabta ee waxay dhihi jireen ilmahaas isaga ah wuxuu ka soo ridaa faras buu ka soo ridaa ma maxay yacnii ilmaha hooyadiisa ayagoo oo nuujinaysa aabnaaskii sidax u dhammaysanine tabardarriduu ka raaco ka qaado kayrkii oo fardaha ku dagaalamayo oo boogayo oo iyo acaya ayuu tabardarrida xumo la soo dhacaa kama hadho dacfiga tabardarrida ay dhihi jireen caruurtuna waba u dhiman karaan oo e, saasay nafaqadaro u dhiman karaan marka wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam inaan nahiyaan damcoon reebo war ha u tagina gabdhaha intay ka baxayaan umusha iyo xataa umusha waxa laga wada yani e, internugeris ilaa umusha markaa dhiigga ay lama ogolo xataa dakartu waxaan xasuusay buu nabigu yidhi ana ruuma reer ruum wa farisa reer faris yasnacuuna inay sameeyaan daalika kiiladaas iyo jimaaca haweenkood nuujinaya falaa yaduru una dhibaynin awlaadahum carruurtooda alistifaada min khibari lgayr dadka khibrooyinkooda iyo tajaarubta ummadaha kale iyo cilmigooda maadiga iyo dunyawiga in laga faa'idaysan karaad ka qaadanaysaa xadiidka marka nabiga calayh isalaatu wasalaam min baab maslaxa ahaanbu dabca inuu arrintaa u joojiyo oo ilmaha loogu danaynayo markaasu wuxuu yidhi reer faaris iyo reer ruum wax ka badan ma leh ilmaha wayna sameeyaanoo way u galmoodaan carruurtooda waxba noqotuukaas yaacaya dilayo qaala muslim ba wuxuu yidhi wa ama khalaf muslim waa muslim xajaaje faqaala wuxuu yidhi can judaama alasadiya wasaxiixu maa qaalahu yaxyaa maa qaalahu yaxyaa wuxuu yidhi qalab bin hishaam iyo yaxya binu yaxya bay ahaayeen marka riwaayat ljudayma binti wahab bay dheheen judaama binti wahab alasadiya iyo judaama deel buu kana waa daal wsaxiixu maa qaalahu yaxya bidaal daal in aljudaamata iljawaab alasadiyi la dhaho bidaal almuhmala qaala xadaana cubaydullahi bnu saciidin wmaxamed bin abi cumara qaala xadaana muqri qaal xadaana saciid bin abi ayub xadaana abulaswadin adduali can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha caaisha qaalad waxay tiri can caaishata can judaama binti wahbin can judaamata binti waabin ukti cukaashata qaalad waxay tidhi xadartu waxaan xaadiray rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam fii unaasin dad kale oo nabiga la joogay ana ka mid ahaa oo la socday wa huwa nabigu wa yaquulu li laqad hamamtu waxaan hamiye on damcay an anhaa inaan ka reebo cala alkiilati hiilada inaan reebaan damcay an anha alkiila oo loo galmoodo fanadartu waxaan fiiriyey fi ruumi reer ruum iyo farisa reer faris faidahum yuqayiluuna awlaadahum caruurtooda iyo hooyadooda iyo islaantaasi oga tagaan falaa yaduru awlaadahum carruurtooda ma dhibadaali karin kashay waxba ma yeelo uma sa'aluuhu can alcazli bay haddana nabiga weydiiye kasiibinto faqaala rasuul lah wuxuu sal slam dalika alwa'du alkhafi midkaas waa xabaalid qarsoon wa'du alkhafi iyo wa'du daahir baa jirta waida almawudatu su'ilad baa waxaa dhogaalada way xabaali jireen laba siba way u xabaali oo cabsi ay ka baqaayaan nafaqadoodii iyo waxay siin lahaayeen iyo oo caam aho gabarba ay gabarhba u dili jireen iyo mid gabdhaha oo gaaran oo eh, muxuu ahaa khashat alcaar ceeb iyo waxay ka cabsan jireen maarata inuu ucaayo oo ceeb u keento waxaas ah. dadkiiba markii la dhao ilmaa gabar ku dhashay dadkiibuu ka iska qaqarinayaaba markaasuu ka fikiryo naftiisa la hadliyo ayumsiku calaa hunan yadusu fi turaab buu leeh maxaabaa sharmisa ceebteeda waa si haysataa zaada cubaydulah fi xadiidi cabdmuqniyi wahiya almawuda suilat ida almawuda su'ilataasi wadigaas daahirkee muuqdaa khafigeedina waxa weeye keeda qarsoonaana waxaa weeye in islaamtii inay ilmo qaadaba la diidooo minidii iyo shahwadii laga soo daadiyo laakiin middaan naf la dilay wey dembi kabiiraha weeyaan middanna haddii owlaad yare imaanin ay tahay oo ay tahay muxuu ahaa eh, waxa la yidhaahdo taxdiidu nasli in nasligii iyo tarankii o dhanba la joojiyo ayaduna dembi weeyaan laakiin naf la dilay oo kale maaha labadooda marka waxay iskaga mid yihiin mancu lwalad ilmaa la diidan yihi kan asagoo nal buu diday oo xabaaloo diray kana inuu imaado ka hortag samaynayaa marka labadaba waa waadi laakiin midna waa khafi midna waa daahir oo waa kala dembi weyn yihiin oo waa kala ballaaran yihiin qaala waxadaanaahu abubakr bin abi shayba xadaanaa yaxya bnu isxaaq xadaanaa yaxya bnu ayub an moxamed bin cabdiraxmaan bn nawf alqurashi can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha can judaamata binti wahbin asadiya waa riwaayatu saxaabiyatin can saxaabiya ladaa'if isnaad bay ka mid tahay annahaa qaalat waxay tiri caaisha ka warramaysa gabadh kaloo saxaabiyada qaalat waxay tihi samictu rasuul allah nabig alay slam fadakara bimili xadiidi saciid bn ayuub fi lcasli walqiila ku saabsanaa hayr anahu qaal alqiyaal alqiila iyo alqiyaal waa isku mid marka waxaad garanaysaa qofku qofku uu mulaasimka u yahay u dhow yahay in mararka qaar uu ka maqnaan karo ama wuxuuna ka maqal qof kale oga fogaa uu ka maqli karo caaisha waxaa la og yahay nabiga alay slam dadka u dhowaa weeye gaar ahaan guryaha la joogo maca daalika gabadda ka warinaysaa nabiga waxay ka maqashay ay weydiinaysaa wxadaanii maxamed bn cabdlahi bn numayr wzuhayr bn xarb lafdi ibn numayr qaala waxay dhaheen xadaana cabdulahi bn yaziid almaqburiy qaal xadaana yaya xadaana xaywa ibnu shureyxi qaal xadaana cayaash bn cabaasin anama nadar xadaahu can camr bni sacdin ana usaama ibnu zayd ahbara wuxuu warramay waalidahu sacad ana usaamata bnu zayd ahbara wuxuu warramay waalidahu waalidu man waalidu caamir bnu sacd usaama binu zayd asaxaabiy ibnu saxaabi usaama binu zayd ibnu sharaxbiil usaama binu zayd ibnu xaariata ibnu sharaxbiil alkalbi xibu rasuulilah ibnu xibihi ayaa wuxuu u warramayaa caamir ibnu sacd caamirra wuxuu oga warramayaa aabbihiis yacnii usaama u warramaya caamir aabbihii buuna warramaya waa tii hadda oo kale wey caaisha nabiga ayadoo u dhoweyd ba waxaa oga warramaysa judaama caamir bnu sacdina aabbihi waxaa oga warramay usaama bnu zayd ana usaama bnu zayd ahbara wuxuu u warramay waalidahu buu oga warramay waalidahu eh, sacad bin abi waqaas rajula nin jaa ilaa rasuulila nabiga alay slam buu yimid faqaala wuxuu yidhi innii aczilu can imra'ati waan ka siibaa xaaskayga faqaala lahu rasuulu lahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu ku yidhi lima tafcalu dalika maxaad u samaynaysaa oo kugu xumbaaray qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ushfiqu calaa waladiha ilmaheedaan u cabsanayaa ilmaheedaan u naxayaa waxaa leeyahay caanaha si fiican u nuujiso oo yaanan uuri waxba qaadin oo wax kasii naqan ama urajira kaba qaadinba galmada loo galmanayo oo calaa awlaadiha carruurteeda yidhi shakuraawi faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu low kaana dalika daaran naag waxa muujinaysa in loo galmoodo haddii wax dhibi laheyd ilmaha dhibi laheed barra farisa wa ruuma reer faris iyo reer ruum waa labadii quwadooda xilligii nabiga alayh salaam jiray weeyaan ugu waawey labada goodo waaweynad wey ruum buu dhibi lahaa waxbar ma dhibin wa qaala zuhayr fii riwaayati in kaana lidalika falaa ah, saa darteed haddaad u samaynayso oo oga siibayso ilmihii baan u ba'ayaa falaa ha yeelin laanna waxba ma dhibaaye maa dara dalika farisa walaa ruuma midna ma dhibini wallah axlam bilah tawfiq